bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وصaxبه أجمعين اllهma انfعna ma clمtna وعلمna ma ينfعuna وزidna cilmا qala الإmam أbu الxusein msلم بن xajاaج بن msلم الغushayري النysaburi raximh الlah xadaثna mحamed بن المثنى وبن bashاar fii baabi jawaaزi الtamatuci tamatuca inuu bannaan yahay tamatucu waxaa weeyaan alcumratu fii ashhuri اlxaji xajka bilihiisa oo la cumraysto haddana cumradaasi kadib xaj la aadoo la xajiyo wixii oon lagu noqonin waddankii iyo dhulkii laga yimid halkaas safara gudaheeda cumro iyo xaj ka dambeeya waxaa kaloo tamatuca la iskaga idlaaqaa oo xagga atamatuc alluqawi ayay dhahan in xaj iyo cumro la isku daro oo hal safara xaj iyo cumro isku dhex jira lala imaado isaguna tamatuc waa lagu idlaaqaa inuu bannaan yahay waxaa soo maray axaadiid aad u fara badan oo nabigeenna sala allahu calayh waaalih wasalam uu saxaabadii u qaybiyey dad hadyo wada iyo dad aan hadyo wadin marka labadoodaasi kooxood ama labadaa qolo axkaamtooda waan soo maray qofka hadyada wadaa inuunan xalaaloobaynin ilaa uu xajka uu ka soo dhammeeyo hadyadiisana ka gowraco ama qofkaan hadyo wada inuu tamatuci karo masalada khilaafkeedu saxaabada xilligeeda aada uga jiray waxay ahayd fasku alxaji ila alcumra in qofka xajkiisii cumro u bedelo waa masalada khilaafiga ee saxaabada qaar ka mida ay diideen una arkaan inay ahayd arrin khaas ku ah xilligii saxaabada iyo nabiga calayh isalaatu wasalaam arrintaasna looga gol in la caddeeyo inay bannaan tahay cumrada beelaha xajka gudihiis la cumraysto amaa in la tamatuco cumro keligeed lagu imaado kadibna la xajiyo inay bannaan tahay waa ijmaac khilaaf kama taagna afdalkaa laisku hayaa tamatuca iyo ifraadka iyo qiraanka ka afdalkaa ah iyo sida ay qaar saxaabada ka midaba arkeen inay ka afdal badan tahay ifraadka si safar walbaba camal loogu imaado mara xaj keligii mar cumro keligeed lianlaa yakuuna albeytu mahjuuran suunan u noqonin kacbada iyo beytka iyo xaramka mid laga haajiro oo wakhtiyaha qaar cidla ah waa ka soo maray masaladii baa weli socota qaala xadaanaa muxamed ibn muhanna wibnu bashaar قال ibnu مثنى xadaana moxamed بن جعفر qaala xadaana shucba can qataada qaala qataada wuxuu yidhi qaala cabdullaahi bnu shaqiiq baa wuxuu yidhi kaana cumaanu cumaan binu cafaan radia allahu canhu wuxuu ahaa yanhaakii reeba can ilmutcati ayuu reebi jiray mutcadaa waa fasku lxaji ila alcumra midda cumrada lala imanaya keligeed kadibna xaj la-aadina waa laga afdalsan yahay oo ifraadka ka fadli badan bay dhihi jireen cumaan iyo cumarba wa kaana caliyun calina wuxuu ahaa yaamuru biha kii amra oo dadku dhihi jiray cumro la imaada kadibna xajkii la imaada arrintaasna waa tii nabiga sala allahu caleyh wasalam uu tamaniyey ee uu yidhi haddaan hadiyo wadin saasaa yeeli lahaa faqaala qaala cumaan baa wuxuu licaliyin ku yidhi kelimatan kelimo marka waa xilligii cumaan uu ahaa amiiru lmu'miniin cumaan baa cali wuxuu ku yidhi dacnaa cank kelimada waa midaasoo ay riwaayoyin kala caddeeyeen cali ow naga daa oo nana dhaaf oo nagala tag khilaafkaadna khilaafaysay iyo masaladan aan ugu garab waddo uma qaala caliyun calina wuxuu yidhi laqad calimta calina waa kii dhihi jiray laa astatiicu an adacak kaama tegi karo oo sunno nabi oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu saxaabadiisa u sheegay amrayna kama aamusi kara buu dhihi jiray markay isku qabteen buu marka cali radi allaahu canhu uu xeeladaystay khilaafna inuuna meesha ka soo bixin tamatucii oo si kale loo dhigay oo xaj la dhex geliyeyna inuu tamatuco markaasuu uma qaala caliyun wuxuu yidhi laqad calimta cumaanoo waad og tahay annaa annagu qad tamatacnaa inaan tamatucnay maca rasuuliillaah nabiga ma ciise calayhi salaatu wasalaam waad ogtahay marka maca rasuulillahi ida anagoo nabiga la soconnu ka wadaa wa ilaa nabigu qiraan buu ahaayee mutamatic may ahayn nabiga annagoo la soconnaa uu u hadlayaa iyo arrintii bannaaneedka saxaaba ahaan wailaa cali naftirkiisu mutamatic maahane qaarin buu ahaa ilaa in la dhaha mooyeene qiraanku waa nooc tamatuca ka mid ah hadyiguna sida tamatuc oo kalea qaarinkana laga rabaa lagaayaddu waxay caddaysay faman tamataca bilcumrati ila alxaji marka cumro lagu sii tamatucay kadibna xajka la gaaray xajka haddana lala imaaday taas marka waxaa weeyaan cumro iyo xaj kala baxsan laakiin safartaa gudaheeda lala wada yimid wey cali marka wuxuu leey waan tamatucnay wuxuu ka wadaa saxaabadii waa kii nabigu yidhi tamatuca cumradiina ku xalaalooba kadibna xaj aada maalinta yowmu tarwiya faqaala cumaan wuxuu yidhi ajal <clears throat> waa runta runtaa weeyaan oo nabiga saxaabadiisa waa kii faray walaakinaa kunaa khaa'ifiin baan ahayn kuwa cabsanaya kunaa taas laba macnaba waa la geliyey inaan fursad kale heli weyno oon xaj keligii aan xajino ifraadkaana afdal ah afdalkaas inuu naga tago ayaan ka cabsanaynay sidaa darteed kunaa khaa'ifiin qaar waa ku fasireen walaakinaa kunaa waxaan ahayn khaa'ifiina kuwa cabsanaya qaarna waxay leeyihiin sanata sabcin min alhijra cumratu alqadaa cumradaas weeye marka cabsida ay jirtay oo saxaabadu ayagoo cabsanaya cadowana ay heshiis muddo ku meel gaara ah ay heshiiyeen ay soo cumraysteen nabigoo calayhi salaatu wasalaam la socda laakiin cumradaasi xaqiiqatan tamatuc ma ahayn way ahayd ashhuru alxaj oo bishii dilqacda ayuu nabiga cumraystay calayhi salaatu wasalaam laakiin xaj uu sii sugay oo ka dambeeye ma jirin markiiba waa laabtay <clears throat> saddex beri kadib ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam laabtay ayib waxadaanihi yaxya bnu xabiib alxaariثi qaala xadaana khaalid yacni bn اlxaariث akhbarana shucb bihada اlislam mila وxadaثna mxamed bn muثanى ومxamed bn bashaar qaala xadaثna mxamed bn jacfar xadaثna shucba can camr bn murata can saciid bn musayibin qaal اجtamaca caliyu وcuثmaanu caliyo cuثmaan radi allahu canhuma waa kulmay bicusfaan waadigaas waadi cusmaan la yihahda makiya madiina udhexeeya halkaasay ku kulmeen fa kaana cumaan wuxuu ahaa yanhaa kii reeba can ilmutcati buu reebi jiray in cumro lala imaado ifraadka in xaj lala imaado kadibna safar kale cumro loo imaado jeclaan jiray aw in ilcumrata cumro ayuu markaasi nahiyin jiray in lala imaado kadibna xajkii isla safartaas la xajiyo faqaala caliyun baa wuxuu yidhi maa turiidu maxaad oola jeedaa ilaa amrin amar facalahu rasuulu llah nabiga calayh salaam arrin uu sameeyey oo qowlkiisa iyo amarkiisa uu ku amray saxaabada inay sameeyaan maxaa kugu wacanoo tanha u reebaysaa canu xaggiisa oo dadka uga reebaysaa fa qaala cumaan baa wuxuu yidhi dacnaa minka nagada naga tag naga daa khilaafka iyo arrintaa ayadeed u garab wado fa qaala calina wuxuu yidhi innii laa astadiicu ma karo an adacaka inaan kaa tago oo maxaa yeelay aniga sunnada nabiga ku dheganahayo amarkii nabiga uu saxaabada amray iyo inay arrintaa bannaantaha adiguna waa diidanta marka intaan hadalkii nabiga iyo hadyigii nabiga ka tago ka aamuso adiga markaasi ku dayn mahayo an ra'aa caliyun cali markuu arkay daalika khilaafka cumaan oo amiiruulmu'miniin markaa ah inuu arrintii ku dhegan yahay ahalla wuxuu xarmaday bihimaa xaj iyo cumro jamiican laisku daray ayuu xarmaday si tamatucii meeshaasi uu u galo oo safartaa gudaheeda xaj iyo cumrada oo laakiin isku dhex jira oo la yimaado marka hore wuxuu ku doodayay cumro gaara iyo xaj gaara oo tamatuc halkaas safar wada ah haddii uu arrintii ka gows qabsaday cumaan labadiba uu isku daray marka qaala waxaad marka labadaba isku daraydaas marka xajki cumaan bay iswaafaqayaan xagga ficilka oo qofka mufridka ah xaj keligaa la yimid iyo qofka xaji cumro isku daray <clears throat> waa isku amal isku camal weeyaan <clears throat> qaala wxadaanaa saciid ibn mansuur abu bakr bn abi shayba w abu kurayb qaluu xadaana abu mucaawiya can lacmash can ibraahim ataymi ibraahim ibnu yaziid can abihi abihiisa oo yaziid taymiya can abi dari alkhifaari jundub bnu junaada radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanat ilmudcatu mutcada waxay ahaan jirtay fi lxaji xajka la mutcaysto liasxaabi muxamedin khaasa saxaabada nabiga khaas ku ahed waxaa sidaa le waa abudar cumar iyo cali iyo cumaan baan ujeedaa cumar iyo cumaan iyo saxaabadaasu ku biiray in markaa fasxu lxaji ila alcumra kaasuu u wadaa annagay khaas nagu ahed xilliga annagii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada amar ku bixiyey say u khilaafaan arrintii jaahiliyada ay qabi jireen oo ah cumro bilaha xajka in la cumraysta inay bannaanayn tii buu nabiga alayh salam rabi inuu baabi'iyo وxadaثna abu bakr بn abi shayba qala xadaثna cabdالرaحman بn mahdi can sufyaan can cayaaشh الcaamiriyi can ibrahim الtaymi can abihi abihiisoo yaزيid الtaymiya can abi dar الغifaari radي الlahu canhu qaal kaanat waxay ahayd lanaa annagay noo ahayd ruksatan ogolaasho annagaana noo ogolaaday keliya yacni wuxuu la jeedaa almutcata in la tamatuco filxaji xajka gudihiisa oo intii cumro lala imaado wixii birihii xajkee la joogo kadibna xaj laga dambaysiiyo arrinta ayada ah ama waa fasku lxaji qofki intuu xaj soo niyoodo inuu xajkiisa u bedelo ilaa cumratan cumro midaas weeyaan waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid can fudaylin can zubaydin can ibraahim ataymi can abiihi qaala qaala abu dar radi allahu canhu baa wuxuu yidhi laa tasluxu ma bannaana oo mana suubato almutcataani labada mutcaba ilaa lana annaga unbay noo suubantahay noo suubanayd oo noo bannaaneed khaasatan gaar ahaan annaga saxaabada yacni wuxuu la jeedaa mutcata annisaa haweenka oo lagu tamatuco oo nikaaxa ilaa ajal nikaaxa iyo guurka muddaysan kaasaa loola jeedaa mutcatu nisaa wa mutcata alxaji midka kalena waa xajka oo intii cumro loo bedelo lagu tamatuco ama ashhuru xaj oo la cumraysto taas marka macnaheedu waxa weeyaan tamatuca oo haweenka ah saxaabada xilligoodii xilligii khaybar haddana fatxu maka waa la nasakhay dhowr jeer markii dambena waa la xarimay abad alaabidiin ayaa la xarimay amaa mucatu alxaji alcumratu fii ashhur alxaji way bannaan tahay laa khilaafa fiihi laakiin khilaafku wuxuu ka jiraa fasku alxaji ila alcumra qof xaj keliya soo niyooday markuu maka tago intuuna dawaafin dawaafka cumrada inuu xajkiisa cumro u bedelo middaa weeye midka khilaafka ka jiro ay saxaabada qaar ay leeyihiin annagu khaas nagu ahaa kuwana ay leeyihiin waa caam inay caam tahay oo xilli kastaba ay bannaan tahayna xadiidkii suraaqa binu maalik binu jucsum almudlaji oo nabiga uu ku yidhi alicaamina haada nabigana uu yidhi intuu gacmihiis dhexgeliyey shabaka bayna saabicihi bal liabadin abad uu yidhi taasaa xoog badan qaala xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa jariir can bayaan bayaan ibnu bishrin can cabdiraxmaan bin abi shactaa qaala wuxuu yidhi ataytu ibraahiima naaci ibraahim ibnu yaziid anakhaci baan u imaaday iyo wa ibraahim ataymi ibraahim ibnu yaziid ataymi faqultu waxaan ku yidhi inii anigu hadalka waxaa wato waa cabdiraxmaan bin abi shactaa inii ahumu anigu waxaan doonayaa oon u qastaayaa oon haminayaa an ajmaca inaan jamciyo alcumrata cumradii iyo walxaja xajkii alcaama sanadkan sanadkan intaan cumrayso haddana isla sanadkaba inaan xajiyaan jeclaayoon safartan aan ku jamciyo xaj iyo cumro faqaala ibraahim nakaci baa wuxuu yidhi laakina abuuka aabbaha abuushacaa aabbaha abu shacfaa oo sulaymaan ibnulaswad la dhihi jiray sulaymaan ibnulaswad abushachaa laakina abuuka lam yakun ma ahaan jirin liyahuma kii doona oo u qasta bidaalika arrinkaas oo wuxuu raacsanaa oo taageerayay madhabka ah in xajkana mar loo yimaado safar safarta kalena cumro loo imaado oo ifraadka uu afdal yahay adiguna waxaad leedaha tamatuca afdalahu samayn rabaa qaala qutayba wuxuu yidhi xadaana jariir can bayaan ibnu bishir can ibraahim ibnu ataymi can abihi aabihiis oo yaziid la yidhaahdo annahu mara biabi darin radia allahu canhu wuxuu ku soo maray birabada meeshaa rabada la yidhaahdo waa meel madiine xaggeeda xigta oo markii dambena abudar uu ku dhintay radia allahu canhu fadakara lahu dalika arrinkaasuu u sheegay inuu doonaayo inuu xajkiis bilaha xajka uu cumraysto ama xajkiisa cumro u bedelo oo ku tamatuco faqaala abudar wuxuu yidhi inamaa kaanat lana annagay noo sugnayd arinkaas khaasatan gaar ahaan duunakum idinka maya idinka sokadiin oo idinka inayma bannaano inaad xajkiina cumro u badashaan qaala waxaddaanaa saciid bnu mansuur bnu abi cumara jamiican can alfazaariyi marwan binu mucaawiyata alfazaari qaala saciid xadaanaa marwan binu mucaawiyata alfazaariy marwan binu mucaawiya alfazaari qaala akhbaranaa sulaymaan ataymi can qurayn bni qaysin qaala sa'altu sacad bin abi waqaas radia allahu canhu ba waxaan su-aalay can ilmutcati mutcada mucada oo alcumratu fi ashhur اxaji uma alxaju bacdaha fi safarin hal safara faqaala wuxuu yidhi facalnaaha waan samaynay bu yidhi sacd wahaadaa ninkan ka soo horjeedo ee diidan ee mucaawiya bin abi sufyaana yowmaidin maalinta aan cumraysanayna bilaha xajka kaafirun gaal buu ahaa bilcurushi guryaha maka jooga yacni wuxuu la jeedaa curush buyuuta makata maka guryaheeda wuxuu ka wada waa mucaawiye mucaawiya bin abi sufyaan buu ka wadaa oo asagana dadka wuxuu ka mid aha qabay inaan la cumraysanin ee ifraad lala imaado cumraduna ay gaar ahaato oo aan lagu tamatucin sidaasuu qabay marka wuxuu leeyahay annaga ashhuru lxaj waan cumraysannay bishii dilqacda cumratu alqadaa iyo cumratu lxudaybiya ka horraysay oo iyagana sulxigeedii markuu dhammaaday meeshii ayadaheed lagu xalaaloobay iyo cumratu lqadaa oo sanadka toddobaad oo nabiga loo galaa maka inuu gaadho xilligaas aan bilaha xajka cumraysanaynana mucaawiya weli ma islaamin mucaawiya muu soo islaaminoo sanadkii sideedaad fatxu maka yuu soo islaamay wa qiila cumratu alqadaa kadib ayuu soo islaamayna waa la yidhi intaan sanadkii sideedaad la gaarin marka labadaas cumre ee dhacday ashhurulxajka dhacday ee midna cumratulxudaybiye ahayd midna cumratulqadaa ahayd labadaba isaga markaa muslima muunan ahaynoo waxba kama ogaan buu ka wadaa waxadaanaahu abuu bakr bin abi shayba laakiin midda hadda masalada ayadaa khilaafka kuma taagno makaan ishaarayn qolada qabta xajka in cumro loo bedeli karo qolada way qolada hadda la radinayo xadaanaa abubakrbqoladaas xadaanaa abubakr bin abi shayba qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can sulaymaan iltaymi hada isnaad qaala fii riwaayati cali mucaawiya marka qolada diidan qolada diidan arrintaa ayadaa ah eena ma bannaana iyo qoladana way bannaan tahay baa ishaya waxaa laisku haya waa fasxu alxaji ila alcumra qaala waxadaana camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaana abu axmed الzubayri wasfu maxamed bin cabdillaah qaala xadaana sufyaan ibnu saciid athawri xaaw xadaana moxamed bin abi khalafin qaala xadaana ruux bnu cubaada qaala xadaana shucba bnu xajaaj jamiica can sulaymaan ataymi bihada اlisnaadi mila xadiiثihima wa fii xadiiثi sufyaan almutcatu fi اlxaji almutcatu fi اlxaji markaasi inay bannaan tahay bay deliishanayaan arrinkaa mucaawiya uu ka yimidna waxbaba kama ogo wakhtigaasaan samaynaynay waxbaa w intu mun islaamin waa in la yidhahdo marka cumrat alqadaa isqabadkeedana waa adag yahay oo xilligaa cumroon bay ahayd xaj kuma jirin haddii la yidhaahdo xajkii iyo cumradii oo isku fasakhana markaa mucaawiya saxaabi jaliil u ahaa radia allahu canhu waa xajatulwadaac markuu nabigu leeyahay xajkiina cumro u oo muslim buu ahaa haddiise la yidhahdo cumrat alqadaa iyo xudaybiya oonu mucaawiya soo islaamin taa iyadu maxalu nisaacba ma ahoo bilaa xajka in la cumraysan karo weeyaan jaahiliyadii unbaa diidaneed inkastoo saxaabada in badanoo ka mida fikirkaas ay qabeen oo nabiga uu ka saaray sala allah calayh wasalam laakiin xajkiina cumro u badala kadibna xajiyaba uu nabigu calayh salaam ayuu yidhi amaa cumrada fii ashhuri lxaj taa ayadaa waxa weye markii dambe waxay noqotay ijmaac bay noqotay wixii markaa saxaabadu caadadoodii iyo curfigooda hore ahaana nabiga calayh salaam baa caddeeyey inay baadil tahay fikirka jaahiliyada alcumratu fii ashhur xaj bilaa xajka in la cumraysan karo waxadaanii زhayr بن xrbi qal xadana ismaaعiil بn ibrahim qal xadana اjurayriyu سacيid بn إyaas can abi اclا can muطrف بn cabdالlahi shakiir qaala qaala lii cimraan bn xusein baa wuxuu igu yihi radi allahu canhu inii anigu low xadiثuka waxaan kuu sheegayaa muطarifow bilxadiiثi xadiiث baan kuu sheegi alyowma maanta yanfacuka allah ilaahay uu kugu anfaco bihi xadiidkaasi bacda alyowm waxaan maanta ka ahaynoo ka dambeeyaadna ka faa'iidaysan doontaa xadiidkaas xadiid baan maanta kuu sheegayaa dib dambaadna ka faa'iidaysan doontaa waclam waxaad ogaataa anna rasuulallah nabiga calayhi salaam qad acmara inuu cumraystay oo soo cumraysiiyey acmara inuu soo cumraysiyey daa'ifatan min ahlihi koox u ehelkiisa ka mid a ayaa cumro u yimid oo soo cumraystay nabigana waa la socday calayhi salaam asagu nabigu qaarin buu xaji cumruu isku daray laakiin haweenkiisa dhanba waa kay cumraysteen caaisha radia allaahu canha oo arrinteedana aan soo marray masaladeedii ku saabsaneed inay cumradii u suuroobi weyday keligeed haweenka intoodii kale way cumraysteen fi lcashri tobankii dilxijaana markaa lagu jiraa oo afar markay dilxijo maraysaa maka la yimid maca dalika nabiga saxaabada wuxuu u ogolaaday inay cumraystaan tamatucaan afar beri kadibna xaj haddana la bilaabo falam tanzil mayna soo degin aayatun aayad tansakhu nasakhda dalika arrinkaasi fasku lxaji ila alcumra aayad nasahdana ma soo degin walam yanha canhu nabigana ma nahiyinoo ma reebinoo kama daba imaanin xataa madaa ilaa uu nabigu ka tago liwajhi wejigiisa oo ilaahay ka oofsado irtaa markaasuu wuxuu ra'yeeyey min ara'yi baaara'yi baa loola jeedaa ifticaalki wey marka min ara'yi irtaa bimacnaa ra'aa wuxuu ra'yeeyo caqli oo qaala yidhi bimacnaa qaala wey marka irtaa wuxuu yidhi kullu mri'in qof walba bacdu kadib ayuu maashaa wuxuu roobo anyartiya an yarta'iya inuu ku hadlo dad baa marka waxay rabaan iskaga hadla oo yidhi lama xaaj xajka cumro looma bedeli kari iyo tamatuca hala daayo oo ifraadkaa fiican ee guraadka ilaah lala imaaday iyo cumar iyo cuhmaan iyuu u durxulaya oo uu ka wadaa annagoo nabiga calayh salaatu wasalaam la soconna haweenkiisina ay la socdaan bay xajka cumro u beddeleen aayad nasahnana ma soo degin nabigana ma reebin calayh salaam nin ra'yigiis iyo hadalkiis gadaal ka hadlay warkiisa qaadan maynuu ka wadaa qaala waxadaanaahu isxaaq bin ibraahim wamaxamed bnu xaatim kilaahumaa can wakiicin xaddaanaa sufyaan can iljureeriyi fi hada isnaad wa qaala ibnu xaatim wuxuu yidhi fii riwaayati irta'a rajulu nin baa ra'yeeyey bira'yi ra'yigiisa wuxuu iska yidhi maashaa wuxuu doonay yacni wuxuu la jeedaa cumara cumar bn khadaab radi allahu canhu waxaddaanii cubaydullahi bnu mucaadi qaala xaddaanaa abi mucaad xaddaanaa shucba can xumayd bni hilaal can mutarif ibni cabdillaahi shakiir qaala qaala licimraan bn xuseen baa wuxuu igu yidhi uxadiuka waxaan kuu sheegay xadiian xadiid casa allaahu ilaahay uu mudan yahay an yanfacaka biinu kugu anfaco oo dadka leh bilaha xajka cumrada waa laga fiican yahy ama maya xajka cumro looma bedeli karo arrimahaasaad kaga badbaadi xadiidkaasaad kaga badbaadi ina rasuul allah nabiga calayhi salaam jamaca wuxuu jamciyey bayna xajatin xajya wa cumratin cumruu nabiga jamciyey sidaa way sida xooga badan inuu nabigu qaarin ahaa oo xaj iyo cumro isku daray uma lam yanha canhu muuna reebin xataa maata ilaa uu ka dhinto xaj cumroo hal safara ah lala imaadana waa nooc tamatuc macnawi ah ama luqawi ah tamatucii buu dhinac ka soo galayaayo qofkii halkaas safara ah ayuu xaj cumrada la yimid fatamataca can sufrati اlukhraa safarkii kale ayuu ka tamatucay oo ka raaxaystay ama saxaabadiisii xajkiina cumro u badeluu yidhioo tamatucii caadiga ahae muuqday ayuu la yimid oo cumro oo kadibna xaj ka dambeeya walam yanzil ma soo degin fiihi qur'aanun qur'aan yuxarimuhu tamatuca xarima waqad kaana yusallam waqad kaana cumaan binu cafaan wuxuu ahaa adinka la yidhahdo cimraan waqad kaana cimraan binu xuseen wuxuu ahaa yusallamu kii laqad kaana isagaa iska hadlaya waqad kaana yusallamu calaya waa lay salaami jiray xata ktawaytu ilaa iska gubay faturigtu waa layga tegey uma taraktu waxaan ka tegay alkaya dabkii iyo isgubiddii facaada salaamta ay soo noqotay tanna waa masale kaluu marka soo dhexgeliyayoo wuxuu ka hadlayaa masalada ayadae nabiga calayh salaam uu waktigiisa soo gaar oo ah in xajka cumro lala imaan karo waktigiisa xajka cumro laisku dari karo sana tamatuca labadiisa noocba ay bannaan tahay xaggan kalena wuxuu caddeeyey inuu yahay nin saxaabi oo jaliilah oo weliba ilaahay uu ku karaameeyey karaamo karaamaat alawliyaa ayaa ninka asagaa ka muuqatay cimraan bin xusein waxaa ka muuqday karaamaat maxay tahay cudurka la yidhaahdo baabasiirta bawaasiir baa carabigu dhahaa bawaasiir baabasiirta la yidhahda maqoonimaaleeye gadaal ka soo baxdo ayadoona noocyo badane eh. iyadoo noocyo badane eh. dadkuna inta badan waa ka sheegtaan gaar ahaan dadkan reer magaalka iyo cuntada magaalada dadka cuno oo xaaladahooda iska waxaysan yahay marka baashaasi baabasiirtaa ayaa saxaabiga ku dhacday radia allaahu canhu wa markaasuu xanuunku u adkaysan waayey waa kii nabiga yidhi salli qaa'iman fain lam tastadi faqaacidan fain lam tastadi facalaa janbin xaaladiisi markaa adkaatay dhinaca ku socota waa ku kartaa baa layidhi markaasuu dab intuuna markaa una isgubin malaa'igtaas oo salaami jirtay waqad kaana yusallam ay tusallimuhu lmalaa'ika malaa'igtaas oo salaami jirtay malaa'igtaas salaami jirtay tawakulka uu tawakulkiisii iyo tala iyo xanuunka uu ku sabray iyo arrimahaas weeye maxaa yeele waa kii nabiga calayh salaam dhihi jiray wallaahi low annakum tatawakkaluuna cala allah xaqa tawakulihi ah, waa kii tawakulka waxaa lagu helay ka mid tahay risqiga oo ilaahay subxaanahu wa uu meel sahlan kaa siinayo oo karaamo ilahay ku siinayo risqigii oo si sahlan u helayso waa nooc karaamaah waxaa kale oo nabiga calayh salaam uu yidhi haddaad ahaan lahaydeen oo daa'imi lahaydeen markaad ila joogtaan oo wacdiga iyo waanada iyo waciidka iyo hadalkayga aad dhegaysanaysaan khushuucda iyo cabsida inugu jirtay ee muraaqabada ilahi haddaad daa'imi malaa'igta ayna salaami lahayn waddooyinka aad maraysaan bay malaa'igtu weliba gacanta saafaxatku malaa'ika ayna salaami lahayd buu yidhi marka saxaabigan radia allahu canhu waxaa ka daahirtay karaamadaas malaaigta salaami jirtay malaa'igta ayaa salaami jirtay masalada karaamatulawliyaana waa masalo bannaan khilaafka ka taagnaen cinda ahlisunna waljamaca karaamat alawliyaa haabit weeyaan fi lqur'aani alkariimi wasunna nabawiya labadaba way ku sugan tahay labadaba way ku sugan tahay maryam albutuul gabadha maryama albutuul la dhihi jiray maryama ummu ciisa calayhi salaatu wasalaam laba karaamo oo ka daahirtay yaa sheegi kara midda koowaad qur-aankana lagu sheegay karaamada koobaad ee maryamo ka daahirtay iyadoo yar horta midda ka daahirtay sheega ya a kulamaa dakala calayha zakariya muxuu yiri wajada cindaha risqa kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa ayib markuu yidhi xageed ka keentana muxay ku tiri qaalad huwa min cindi illaah khalaas wax markaa khawaariqu alcaada oo aadamaha uu markaa haysanin oo ilaahay uu kuu sahlo oo si fudud kuu siiyo dadki kalena aan u sahlanayn oo karaamo ahoo muuqatay ahayd midda labaadna markay umushay markay umushay iyadoo umul ah oad garanaysaan hooyo umushay tabarteeda iyo daxfigeeda geedka timirta salkeeda waa geed sal weyn wey geedka timiraad geed sal weyn oo adag wey geedaha adag wey xagga salka oo weliba qallafsan oo qallafsan oo muxuu ahaa qolof iyay leedahay gacanta xataa aan lagu qaban karin markaasuu ilaahi wuxuu yidhi iska taataaba haddee nooc maa asbaabta iska saar annaga kuusoo daadinayne wahusi ilayki bijidci naqlatin tusaaqid calayki rudaban janiya markaa saa dhabaali markaasay usoo daadinaysaa geedkoo marka hore bedha lahayn buluu yeeshay taabashadaasi salka saa loo taabtayna laamihii baa gilgishay kullu hada min karaamaati alwliyaa ayay ka mid midta ayib qaala waxadaanaahu muxamed bin muana saxaabadana way ku badneed karaabaata weliya way ku badan tahay mar kastana waa suuragal in saalixiinta ilaahay uu udaahiriyo siiyo laakiin ma aha miqyaas iyo wax lagu mitiriyo lagu ogaado qofka inuu weli yahay inay karaamo ka daahirto shardi maaha shardi maaha inay qofkan awliyanimadiisa lagu garto inay karaamo ka daahirto karaamadaasi inayna kaa muuqanino dadka yna ku daba yaacin baaba mararka qaar danta ku jirtaa oo laga yaabo qofka masaxa inay ugu jirto ah, masaxa inay ugu jirto laakiin qofka hadduu yahay qof mu'min ah oo haddana muslim ah oo haddana mustaqiim ahoo toosan oo cibaadada iyo wanaag ku toosan waxyaalaha manhiyaadka iyo macaasidana ka fogaada <clears throat> waa weli awliyada ilahay ka mida wey alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuuna aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun xadaana mxamed bn muhanى wbn bashaar qaala xadaana mxamed bn jacfar xadaana shucba can xumayd bn qaala wuxuu yidhi samictu mudarifan ibnu shakiir mudari bn cabdillaahi shakiir qaal qaala lii cimraan bn xuseyn midla xadiidi mucaad qaala waxaddaana muxamed bnu muhana wbnu bashaar qaala bnu muhana xadaana moxamed bnu jacfar can shucba can qataada can mudarifin qaal bacaa ilaya cimraan bnu xuseyn baa i diray dad buu iisoo diray i imow fii maradii ladii jiradii twufiya fiihi uu ku dhintay jirrada u dhiman doono ayuu yidhi bal i imow mudarif oo u tegay faqaala wuxuu ku yidhi inii kuntu waxaan ahay muxadiduka kii kuu sheegaya biaxaadiii axaadiid baan kuu sheegi lacala allaha ilaahay xaqiiqa wuxuu ku yahay yanfacaka bihaa inuu kugu anfaco bacdii gadaashay markaan dhinta kadib fain cishtu haddaan noolaadana faktub cani iga qali waa masale ay isku hayaan saxaabadu gaar ahaan umaradii iyo khulafadii qaarkood ay diidan yihiin in bilaa xajka xajka cumro loo bedelo ama in la cumraysto oo lagu tamatuco kadibna xaj lala imaado waxaa ka afdalsan ifraadka kadibna safarta kale cumro sidanay fatwoonayaan cumar iyo cumaan iyo fain cushtu faktub cani iga qali saan khilaaf aniga laygu tiirin hadhow wain mutu haddaad sadhinto faxadid biha ka sheeka iishid haddaad rabto naftaada u badbaadayso innahu qad sullima calaya waana lay salaamay oo malaa'igtu ay salaami jirtay waclam waxaad ogaataa ana nabiy allahi nabiga ilahi sala allah alay wasalam qad jamaca wuxuu kulmiyey bayna xajin wa cumra xaj iyo cumruu kulmiyey uma lam yanzil ma soo degin fiiha masaladaasi ah qiraanka oo tamatuca ah lagu tilmaami karo kitaabullahi kitaabka ilaahay ma soo degin wax nasakha walam yanha ma reebin canha xaggeeda nabiyullahi nabiga ilahi sala allah alay wasalam arrinkaa nabigana ma reebin qaala rajulu markaasuu nin wuxuu iska yidhi fiiha masalada bira'yi ra'yigiisa maashaa wuxuu doono rajulan waa kiaa soo maray irtaa ayuu ka cabiray rajulan bira'yihi maashaa an yartaxiya ayb waxadaana isxaaq bnu ibraahim midda kale hadda way nici jireen in wixii karaama iyo wixii wanaagahoo in la sheeg sheego oo dadka ay ogaadaanna way nici jireen ninkii waysulqarani la dhihi jiray oo nabiga calayh salaam uu ka waxaa imaan doona reer yamaneeda oo reer qarni ah oo reer kada ah qowskii qasi ah ninkaasi ka ducaysta yuu nabigu calayhi salaatu wasalaam cumar baaba ka ducaystay oo saxaabi ahaa markay ka war heleen reer yamaneed oo ay daba yaaceen aad baa uga xumaaday markii dambena waaba la waayey nacam qaala waxadaana isxaaq bn ibraahim qaala xadaana ciisa bnu yuunus ibn abi isxaaq qaala xaddaana saciid bin abi caruurata can qataada bn dicaama can mudarif bin cabdillahi bn shakiir can cimraan bin xuseyn radi allahu canhu qaal iclam waxaad ogaataa buu yidhi mudarifow ana rasuula allah nabiga calayh salaam jamaca wuxuu jamciyey bayna xajin xaja wa cumra uma lam yelzim ma soo degin fiiha masaladaasi kitaabun kitaab yani kitaabun yansakh kitaab nasakhayo walam yanhana nagama reebin canhumaa rasuulullah nabiga calayh salaam nagama reebin qaala fiiha rajulu ninbaa bira'yihi hadalkii ra'yigiisa maashaa wuxuu raba iska yidhi وxadثna mxamed المثنى qال xadثna cبdالsمد xadثna hmام xadثna qتاaدة عن مطرف عن cمrان بن xuseين رضي الله canه قاal تamatacnaa waan tamatacnay maca rasuuli illahi sala allah alيh wasalam oo cumray la imaadeen fii ashhur xaj walam yanzil ma soo degin fiiha alqur'aan qur'aan nasakhaaya qaala rajulu nin baa bira'yi ra'yigiisa maashaa wuxuu raba iska yidhi waa cumar buu ka wadaa waxadaanii xajaaj binu shaacir qaala xadaثana cubaydullahi bnu cabdilmajiid xadaثana ismaaciil bnu muslim xadaثanii moxamed bn waasicin can mudarif bn cabdillahi bnu shakiir can cimraan bn xuseyn radia allah canhu bi hada alxadiidi qaala tamataca nabiy llahi sala allah aleh wasalam watamatacnaa macahu tamatuca nabiga wuxuu ahaa qiraanka saasaa loola jeedaa waa cumro iyo xaj isku daray nooc qiraankaas waa nooc tamatuca ama watamatacnaa macahu waa intii hadiyada waday intii kalena miciyada waxaa loola jeedaa safaray la socdaan nabiga nabigana uu amray inay xajkooda cumro u badelaan oo tamatucaan qaala xadaanaa xaamid bnu cumar albarawi bakraawi waxaa weeye abu bakrata mufaaci bnu xaarif saxaabi la dhihi jiray baa yuu ku abtirsadaa ninkaasu ku abtirsadaa saasaa bakraawi loogu magacaabay wa moxamed bin abi bakr almuqadami qaala waxay dhaheen xaddaanaa bishr bn mufadal xaddaanaa cimraan bnu muslim can abi raja aburaja alcudaaridi abu raja alcudaaridi cimraan binu milxaan qaala wuxuu yidhi cimraan binu milxaan qaala cimraan bnu xusayn riwaayatu cimraan can cimraan tabicuy kana waa saxaabi cimraan binu xusayn radi allaahu canhu nazalad waxaa degtay aayat lmutca fii kitaab illahi bay kusoo degtay yacni mutcat alxaji weeyaane faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi waa qur-aanka ku suganta wa amaranaa biha rasuululah nabiga calayh isalaatu wasalaam nabigana waana amray uma lam tanzil ma soo degin aayatun tansaqu nasakhda aayata mutcati alxaji aayad nasakhda ma soo degin walam yanha canha rasuulu lahi nabigana ma reebin calayh isalaatu wasalaam xataa maata ilahu ka dhintay qaala rajul nin baa bira'yi wuxuu yidhi bacdu kadib maashaa wuxuu doonuu nin iskaga hadloo yidhi ha cumraysanina fii ashhuri xaj xaj baad u timaadeena xajiya noqda safar kalena soo cumraysta si uu kacbada iyo beydka iyo xaramka ugu noqdo macmuur siyaasaddaas iyo xikmadaasuu ka watay cumar radia allahu canhu waa siyaasa sharciya iyo xikmad gaara ujeeddo kaluu kala lahaa khayrkana badsada buu lahaa oo ilan ajirku ajirku qadra nasabik nabiga kii kulaa caaisha ajirku wuxuu ku jiraa hadba tacabka iyo dhibaatada iyo mashaqada qofka camalka maarata ku jiro mashaqada lama doonto laakiin saasay culimmadu dhahaan laakiin cibaadada siday u kala maarata fadli badan tahay mararka qaar way noqotaa waxadaanii moxamed binu xaatim xadaanaa yaxya binu saciid can cimraan bn qasiir cimraan alqasiir xadaanaa abu raja alcudaariji can cimraan ibni xusaynin bimilihi hayra annahu qaal wafacalnaaha waxaan samaynay cumra tamatuca maca rasuuli illahi sala allah alay waslm annagoo la soconna walam yaqul ma dhihin wa amaranaa biha wuuna amray wa amara naas taas si cadoo sariixa taasaa ku cadoo sariixa ama wa facalnaaha maca rasuulillaahi taa iyada waxay u baahan tahay tafsiir iyo macno gaar daqiiqa weeye liannahu nabiga nabi calayhi salaatu wasalaam maa kaana mutamatican macnaha marka laga hadlaayo tamatuca uu ku dhacayo ou muxuuha daahirka ah macnaha daahirka ah ama naska ayaa ku cad ayib baabu wuxuu ku saabsan yahay wujuubu dami cala almutamatici qofka mutamatica ah, inuu neef gowraco ugu yaraa neef adhi ah. wa annahu idaa cadimahu hadduu neef adhiga uu gowraco uu waayo qofkii intuu cumraystay haddana xajka ha dhow aaday hadduu neef uu gowraco waayo lazimahu waxaa ku waajibaya sawmu alaaati ayaam <clears throat> saddex beri inuu soomo saddex beri inuu soomo ayaa waajib ku noqonaya oo hadday noqoto toddobiy tobna maalinta toddobaad maalinta sideedaad maalinta sagaalaad ee carafa saddexdaas beri ama ma maalinta lixaad maalinta maalinta sideedaad intuu xajka joogo ayuu soomayaa ayib fi lxaji intuu xajka ku jiro wa sabcatin toddoba berina idaa rajaca ilaa ahli ehelkiisna kuu soo laabto rujuucaasi ma insiraafka laga bilaabi mise markuu reerkiisa tago uu ka bilaabi labada culammadu way ka hadlaan labada way ka hadlaan idaa rajaca ilaa ahlihi way ka bilaabanayso intuu sii socdo safarta waa soomi karaa iyo ilaa rajaca ilaa ahlihi qaayada markuu ehelkiisa tago markaasuu toddoba weri soomayaan tobankaasay marka noqonaysaa xagga soonka tilka casharatun kaamila waa ka ilah yidhi subxaanah wa tacaala qaala xaddaanaa cabdilmalik bnu shucayb bnu leyfi qaala xaddaanii abi can jaddii qaala xaddaanaa cuqayl bnu khaalidin min abi caqiil can ibni shihaabin casaali bni cabdillaahi ana cabdallaahi bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi tamataca rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa tamatucay fii xajati alwadaac bilcumrati cumro ila alxaji wa ahdaa hadyana waa bixiyey masaladan xadiidka cabdulaahi bin cumar waa masalada culummadu markay isku khilaafsan yihiin hal nabiga muxuu ahaa mutamatic muu ahaa ifraad buu ahaa maqaarin buu ahaa masaaishaas masalada haystaan qolada le nabiga mutamatic buu ahaa xadiid kale ku dhegan yihiin qolada kalena way awilaayeen oo waxay leeyihiin fii xajati wadaa bilcumrati ila alxaji waxaa loo wadaa qiraanka laftirkiisa qiraankii baa loo wadaa oo markii u horraysa nabiga calayh salaam xaj buu ku dhawaaqay kadibna cumru ku daray qoladii markaas ku darkii dambe maqlaysay iyo qoladii marka hore uu xajka u dhawaaqay maqlaysay iyo markuu nabiga calayh salaam talbiyada ku dhawaaqay qoladii maqlaysay qolo walba waxay maqashay marka soo xumbaartay marka fii xajat alwadaac bilcumrati cumruu ku tamatucay ila alxaji waahda qaar waxay leeyihin bilcumrati ila alxajidaas waxaa la wadaa markuu xarmaday oo xajii cumro isku daray kadib labeegsigii dambe uu nabiga labeegsanayey ayay ka wadaan oy u maleeyeen inuu mutamatic yahay nabiga sala allah aleh wasalam labayk allaahuma labayka bixajin maca cumratin iyo bicumratin ila alxaji oo kale iyo taas oo kale ama bicumratin maca alxaji fasaaqa macahu alhadya nabiga hadiye ayuu soo kaxeeyey min dilxulayfa tanaabad diidaysa in nabiga uu cumraystay cumro keli ah hadiyadanaaba diiday oo soo maray in badan hadde xadiidkii soona noqonaysa soo maray umuu musanifka hadba dhinac ka sheegaya laakiin masaladaa iska ogow culimmadu qaar waxay qabaan nabiga mutamatuc buu ahaa waa xadiidkan hadda cabdullahi bin cumar bay qabteesadeen qolo waxay leeyihin ifraad buu ahaa oo xadiida caaisha iyo riwaayaad kale soo arooray weeyaan qolana waxay leeyihin maya qaarin buu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam waa kaa soo marray inuu axmed bin xambal dhihi jiray laa ashuku ana nabiya sala allah alayh wasalam kaana qaarinan wa axabu ilaya tamatuc baan jeclahay ayib uma ahalla bilxaj wa tamataca annaasu dadkiina waa tamatuceen ayib saaqa macahu alhadya min dilxulayfa wa bada'a rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu bilaabay xarmashadii fa ahalla bilcumra cumruu marka hore ku dhawaaqay uma ahalla bilxaji haddana xaj buu nabiga ku dhawaaqa calayhi salaatu wasalaam marka tan ayada ah waxaa ka xoog badan riwaayaadka mashhuurka oo ah ahalla bixajin uma ahalla bicumratin jibriil baa u yimid nabiga calayh salam oo ku yidhi innaka fii waadin mubaarak faqul xaja fii cumra xajkaada cumro dhexgeli ama cumratu fii xajin xajku marka hore ku dhawaqa cumro dhexgeli baa fa ahalla bilcumrati uma ahalla bilxaji laftirkeedu waxay tusaysaa qiraan qiraan bay tusinaysaa watamataca annaasu dadkiina waa tamatuceen maca rasuuli lahi sal slam bilcumrati ila alxaj taa ayadaa dadkii wixi aan hadyo wadin baa loo jeedaa dadkoo idil ma aha wixii hadyo wadin weeye fa kaana min annaas dadka waxaa ka mida man ahdaa dadkii hadyo wade fasaaqa alhadya hadya soo kaxeeya wa minhum waxaa ka mida man lam yahdi man lam yuhdi <clears throat> dad hadyo wadin falama qadima rasuulu lah sal slam makata qaala linaasi wuxuu ku yidhi man kaana minkum ahdaa dadkii hadyo waday marka hore yani saasaa la kala ahaayo xadiidkan isaga laftirkiisu qumuud ba ku sugan waa soo marray xadiidu anas iyo xadiidu caaisha iyo minhum man axrama ah, bixajin wa minhum man axrama bicumratin wa minhum man axrama bixajin wacumratin dadku sidaas oo dhan bay kala ahaayeen hal si amaynan ahayn marka xadiidku way soo fasirayaan dib haddii lagu laabto nin walbaba wuxuu maqray inbuu sheegaya man kaana minkum ahdaa fainahu laa yaxilu xalaal oo ma aha min shayin wax xaruma minhu ka xaaraama xataa yaqdiya xaja ilaa xajkiisi uu ka guto cumradiisi xaj ha ku daro qaaran ha noqdo deena markaa halkaa ku socdo lama ogol inuu tamatuco waman lam yakun minkum ahdaa ninkii idinka naga midoo hadiye aan ah welinna falyaduf bilbeyti kacbada ha dawaafo wa bisafaa waalmarwa safa iyo marwana sacyiga ha la imaado walyuqasir timaha ha gaabsado walyaxlil ha xalaaloodo walyaxlil ha xalaaloobo marka cumruu lo kala imaaday cumrada intaa weeye shaqadeeda dawaafka kacbada safa iyo marwa timahoo la gaabsado oo culammadu ay isku hayaan gaabsigu hal huwa min annusuki nusuga miyuu ka mid yahay iyo acmaasha cumrada iyo acmaasha xajka miyuu ka mid yahay mise waxaa weeyaan uun min baabi istibaaxata maxduur wax hadda ka hor lagu diiday oo ku bannaanaaday un weeyaan culamada labadaas ay isku hayaan waxaa xoog badan bay leeyihiin qaar culimmada ka mid a waxaa timaho la gaabsado ama la xiirto nusugii iyo camalka xajku ka mid yahay waxaana tusaaya nabigu waaba duceeyeyba allahuma arxam ilmuxallaqiin allahuma arxam ilmuxalliqiin allahuma arxam ilmuxalliqiin saddex jeer markuu yidhi wuxuu walmuqasiriin ducadaasna waxay tusaysaa inay tahay shay cibaada ah oo duca lagu duceeyo ay ku muteen oo nusuq iyo camalka ka mida ah ayay noqotay laakiin masaladan hadda u dambaysa nabiga wuxuu amray inay timihii gaabsadaan isaga oo saddex jeer u duceeyey kuwa timaha xiirta see la dhahayaa see la kala dhihi timaha gaabsaduuna yidhi haddii aad timaaddo cumro xajna aad rabto inaad la imaato isla safartaas xilligii xajkana uu soo dhowaado waxaa afdal ah taqsiirka timaha inaad gaabsato cumrada xiirashadana xajka ayaa u fadli badan xajkana waxaa u fadli badan inaad xiirato marka si ay wakhtigii xajka ay kugu soo hadho waxaad xiiri karto timihii ma mulukaysanaysidee oo ma wada xiirayside waad gaabsanaysaa markaad cumrada bogto maalmo kadib baad haddana u baahan inaad timaha xiirato xajka markaad soo gebagabayse saasuu nabiga calay salaam afar beri baa ka hadhay in in la aado yowma tarwiya loo baxo saddex beri kadib markii lagu daro laba beri ama saddex beri ugu darana dawaafulifaadihii baa la gaari iyo maxajil akbarkiioo tima xiirasha haddana loo fadhiisan ducadu nabigana calayhi salaatu wasalam saddex jeer buu u duceeyey marka si aad u hesho cumrada haddaad ku tagto tirihii waad gaabsanaysaa ma xiiranaysid xajkana waad qurdaysaa waad qurdanaysaa waad mulukaysanaysaa wey uma liyuhillaha xarmada bilxaji xaj oo markii intuu cumradii ku tamatuco uu ka sugo maalinta sideedaad xaj ha xarmado walyahdi hadyana ha bixiyo marka tanna uma liyuhilla bilxajidaasi waxay tusaysaa qofka mutamatica ah marka uu tamatuco isla markaa haddana xaj ma sii gelaayee marka la baxaayo weeye umadaad ka garanaysaa marka la baxaayo oo aad xogow maalmo joogto kadib oo yoomatarwiya la baxaayo markaa weeye marka la xarmanayo walyuhdi hadyana ha bixiyo qofka tamatuca cumro ku tamatuca bishilxaji iyo qofka qaarinkaay raaciyaan jumhuurtu labadooba hadiya laga rabaa hadday waayaan waxay gowracaanna toban beri bay soomayaan faman lam yajid hadya qofkaan hadiye heli karin falyasum ha sooma alaaata ayaam saddex maalmood filxaji xajka gudihiisa wa sabcatan toddoba berina ha soomo idaa rajaca ilaa ahli reerkiisa markuu u soo laabto wadaafa rasuulullaahi sala allahu aleh wasalam waa dhawaafay xiina qadima makata markuu maka galay markuu nabigu maka soo galay waa dhawaafay fastalama ruknigiibuu salaamay awala shayin wixii u horreeye uu bilaabo muxuu nabigu ka bilaabay ruknigii yamaanigahaa ee xajarul uu ku dhex jiray kanuu ka bilaabay oo salaamay sala allah aleh wasalam waa la salaami waa la dhunkani waa la shumini wejigaa la saari intaba way soo arag uma khaba markaasuu nabigu ruclayey alaaata adwaaf saddex dawaaf oo wareeg oo mina sabci toddobada kacbada in la wareega la rabo saddexdii horuu nabigu xoogow ruclayna ayuu sameeyey weliba waxaa la socota ruclayntaasi iyo ramligaasi waxaa la yidhahdo indibaac baa la socda indibaacuna waa jimatuurad wey inaad jinta midigta a ah, go'a intaad ka qaadood hoos go'a soo mariso go'a fiidiisa aad garabka bidixdaasaa u saarto jintoo qaawan waxooga wursaa usoo soo yarlaabtay ruclana aad ku dartay ayaa la rabaa inaad muujiso cadow baa markaasi dhuux sagaala lagu sufkanay cadowgiibaa hamaatadiisa hamaatadiisa shamaatatu cadaa waxay dhahaan cadowgaada dhuux sagaala loogu subkadaa wakay dhahaan yani waxaa laga wadaa weligaa yani kuu malaynan cadow kuu farxi oon kaa naxaynin kolley adigoo rafaasan hadduu ku arkaan kaa naxaynin waxnaba dhibaatadaada iyo duruuftaada iyo baahidaada iyo xaaladaada ha u muujin walow wax kaloo kusub karta haddaad weydo aad sagaaro dhuuxeed taasi haayada waa haayadu halkaasay gaarsiiyeen ayib nabiga calayh salaam marka wuxuu saa u yeelaya gaaladiiba waxay dhaheen muxamed iyo asxaabtiisi oo madiine ka yimid oo malaariya intay ku dhacday aad u liito oo tabar daran oon socon karin oo dirgan karin oo kacbada markay dawaafayaan yaa allaahu ku dawaafay yaa ummati ayaa imaan doona kaaliha ah, aan daawanun ku qosanne nabiga markaasaa loo waxyoodo la layihi nimanka ayaga ayana kugu farxine waa inaad isgeejisaan ood nafta isgelisaan ood xoogo muujisaan inaad xoog leedihiin markaasay saxaabadu nabigu wuxuu amray saddexda hore inay la ruleeyo markaase waxay dheheen ma niman kanaad laheedeen waa niman tabar daran waaba niman sidii khazaal sidii garanuugti u ordaayo saa u afdhuubleynayo didayo weeye xooggoodii orodkooda iyo kadlahooda marka tiyaas intaasaa laga rabay intaas laga rabay walxarbu khudca dagaalkuna sidiisa waa khayaamo iyo shirqool iyo cadow iska celin wey iyo inaad aadan isku dhigin meella rasuulka calayh salaam markaa xajatulwadaac markii u horraysay u yimidba wuu dawaafay dawaafka waxaa la dhaha dawaafulquduum dawaafulquduumna ma sunna mise waa waajib baa laisku hayaa qaar badanoo culamada kamida ah waxay lein waa sunna qaarna waxay qabaan waa waajib oo qofka ka tagaa wuxuu ku kabaayaa dabxu shaatin neef adhi abuu gowracaya ayay leeyihiin marka faistalama arukna awala shay uma khababa alaaata adwaafi min asabci saddexda dawaaf ee toddobada u horreysa toddobadas ka mid a ah, saddexda horuu nabigu calayh salaam ya rucleeyey oo weliba dhinacba laga soconayay wamashaa arbacata adwaaf afar dawaafna waa la iska socday tartiib dantiila haddii la gaaray uma kadib deenna xajatulwadaac markii la gaaray waa sii xoojiyey nabigu min alxajari ila alxajari orodkaa la ordo labada yamaaniyeenka iyo labada shaamiyeenka orada lagu soo mari hadday kuu suuroodo zaxma ayna ku hor istaagin uma rakaca nabigu wuxuu tukaday xiina qadaa dawaafa dawaafkiisii markuu bogay bilbeyti kacbada uu dhawaafayey wuxuu tukaday cinda almaqaami maqaam ibraahim agtiisa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday ragcatayn dawaaf baa la yidhahda waa sunna uma sallama markaasuu salaamo naqsaday fansarafa waa gadoomay nabigu faata safaa safa ayuu nabigu aaday waxaa ka soo horraysa xadiidu jaabira soo maray markuu labada ragcadood tukaday buu haddana ku soo noqday kacbadii oo salaamay markaasuu safa aaday fadaafa bisafa walmarwa safa iyo marwe ayuu dawaafay nabigu sabcata adwaaf toddoba dawaaf yani sii socodkana waa kow soo noqodkana waa laba saasay ku soconaysaa uma lam yaxlil ma xalaaloobin min shayin wax xaruu minhu nabiga ka xaaraam ahaa wax ka xaaraam ahaayoo maxduuraatulixraamkii dharkii tollaa muqiidka ahaa madaxii la dadaayey baraafuunkii haweenkii saydkii iyo ugaadhii wixii oo dhan ee loo diida qofka xaajiga tabti buu nabigu mamnuuc oga ahaay oo ma xalaaloobin maxaa yeele nabigu qaarin buu ahaa meesha ku taxallulaayana waa markuu hadyada gowraco maalinta damnaada xataa qadaa xajah ilaa xajkiisi uu ka soo guto yowma xaji alabar oo dawaafulifaadihii uu kala yimid taxallul alawal iyo taxallul aani baa la dhahaa taxallul awal xagee ku dhammaadaa meeqa shay ya kow jamratu ramyu jamrat alcaqaba in la tuurto iyo alxalqu dabxigiila ku jira ama taxallul aari goorbu dhacaya dawaaf alifaada markaad la timaado khalaas xata anisa haweenkiiba halkaas intaa hore ugu diidanaa inta kale lagu ogolaaday annisa maalikiyada waxay ku daraan annisaa wa iib kale way ku daraan laakiin xadiida caaisha ayaa ka hor imaanaya xadiida caaisha muxuu ahaa oo masalada ka hor imaanaya qolada tiri markii uu la yimaado saddexdaa hore intuuna dawaaf ifaadaha la imaanin waxaa waxaa u waxaa ka mamnuuca annisaa wa waxaa lagu radinaya xadiidu caaisha xadiidu caaisha muxuu ahaa ya maxay tiri caaisha ya alxillu kullu ya yaa sheega caaisha maxay tiri dayabtu rasuula اllahi salى اllah alay wasalam liixraamihi qabla an yaxrim wlixillihi qabla an yaduufa bilbeyt samaansaa maray ya caaisha maxay tihi waxaa nabiga u diibeeyey markuu xarmanayay intuan weli xarmanin diib baan u mariyey waxaan kaloo diib u mariyey markuu xalaaloobay qabla an yatuufa bilbeyt wakahada washaahid markiu nabiga uu xalaaloobay taxalul awal bay ka wadaa intuuna beytka dhawaafin dawaafulifaadihii ayaan diib u mariyey bay nabiga calayh isalaatu wasalaam halkaa waxaad ka garanaysaa dhiibka xataa wuu bannaan yahay cinda taxallul awal taxallul awal markuu dhaco xataa dhiibka bannaan yahay laakiin culamada qaar ba waxay leeyihiin dhiibka ma bannaano wuxuu raacsan yahay jimaaca ilaa dawaafil kala timaado dhiib iyo jimaacba waa kaa mamnuuc bay leeyihiin xadiiskaasaa laakiin ku cadoo diiday fadaafa bisafa walmarwa sabcata adwaar uma lam yaxlil min shayin xaruma minhu xata qadaa xaja ilaa xajkiisu ka bogo wanaxara hadyahu yowma naxri maalintii yowma naxrigeed buu nabiga xoolihiisii gowracay hadyadiisii nabiga qaarin buu ahaa markaasuu wa afaada isla maalintaasi markuu la yimid nabiga calayh salaam radaxa ramyigii iyo dabxigii iyo xalqigii saddexdaa markuu la yimid yuu haddana horay u dhaqaaqay maka yimid oo wa afaada dawaaful ifaadihiibu la yimid fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay awe safaa iyo marwa fadaafa bilbeyti baa lagu yidhi asafa walmarwa ma laba sheegin meesha dawaaful ifaado markuu nabiga la yimid safa iyo marwo laba sheegin aaw xagee aaday sacyigii sacyigii xagee aaday ya wuxuu la yimid dawaafulquduubkii hore ee sunnada ama waajibkaah ayuu sacyiga ku daray sacyiga xajkuna waa un hal haddaad dawaafulquduum raaciso dawaafilifaad ma soo celinaysid sacyiga bayna safa walmarwa haddaad dib u dhigatana waad heri kartaa oo quduumka markaad la timaadaba sacyiga aad dib iskaga dhigto oo dawaaful ifaadaha gadaashiisa la imaato hal mar buu waajibayaa sacyigu sida kale ma soo laalaabto uma xalla waa xalaaloobay nabigu min kulli shayin wax kastoo xaruum inuu ka xaaraam aha wa facala mila maa facala rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuusuu sameeyey oo kale waxaa sameeyey man saxaabada ahdaa hadye waday wasaaqa alhadyi hadya soo kaxeeyey oo min annaasi dadka ka mida dadkii nabiga la socday ee hadyada wada sidaasoo kale yeeleenoo waddada nabiga calayh salaam oo qaarinka ah oo dawaafulquduubka ayna waxba ku xalaaloobin kadibna dawaafulifaadihii ayna sacyiga ka dambaysiin ila way hormarsadeen waddadii nabiga calayh salaam bay qaadeen wey qaala xadaanii xadaanii cabdilmalik bnu sucaybin qaala xadaanii abi can jaddi leyh bnu sacdin qaala xadaanii cuqayl can ibni shihaabin can curwa bni zubayr ana caaisha zawja nabiy sala allah aleh wasalam akhbaratu can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam litamatucihi bilxaji ila alcumra tamatuciisa uu xajka ku tamatuca ila alcumra baylada tamatucihi bilxaji ila alcumra marka waxaa weye imaa amruhu inaad tira amarkuu amray ama aad tiraahdo tamatucu bilxaji lilcumra waxaa loo wadaa qiraan ama ma ahayn dhawaaqii uu ku dhawaaqayay bay saa u maleeyeen wa tamatuci nnaasi iyo dadka tamatucoodii macahu nabigiisa ay tamatuceen bimidli ladii kii oo kale ahbaranii saalim bin cabdillaahi uu ii sheegay can cabdilaahi radi allahu canhu can rasuulilah uu ka sheegay oo kale ayuu ninkan inta sheegay cuqayl cuqayl iyo ibnu shaab ardadiis ayaa ismutaabicinaysa sidaa caanka ee mashhuurka ah sidaas weeyaan oo ninka la yihahdo cuqayl ibnu khaalid ayaa dariiqan kana uu ku jiraa waa markaa dariiqana waa ku jiraa marka qof kale bimili اladii ahbaranii saalim bin cabdillaah saalim bin cabdillaahi can cabdillaahi iyo curwa binu zubayr ana caaisha ibnu shihaab buu marka noqon karaa maxaa yeele ibnu shihaab saalimna waa ka wariyaa curwana waa ka wariyaa siduu marka uu igu warramay saalim bin cabdillaah saalim bimili ladii ahbaranii saalim bin cabdillaahi ayuu curwa bin zubayr an caaishata ka wariyey can caaishata ka wariyey wallahu aclam dayb baaban wuxuu ku saabsan yahay bayaan caddayn waxaa la caddaynayaa ana alqaarina qofka qaarinka ah laa yataxallalu ma taxalluli karo oo xalaaloobi mahayo ilaa fii waqti taxalluli ilxaaji xaajiga markuu taxallulaayo xaajigii almufridi ee mufradkaha kii xaj keli a niyooday goormuu taxalluli xajkao dhan ku soo dhameeyo oo uu dawaaful ifaadaha yimaado markaasoo taxallul taani sidaasoo kale weeyaana qaarinkii kii xaj iyo cumrada isku daray cumradii wax ay u tarayso taxallula ma jirto xajkay raacaysaa oo qofka mufridka xaj keliya niyooday oo kale sidiisa oo kale way ka cumro iyo xaj isku daray dhihi maa cumra meesha ku jirta oo cumradana ku taxalluli ma dhihi kara isagoo qaarin oo xaj cumro isku daraye camalkii mufridka oo kaleu la imaanaya xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala can annaafic can cabdillahi bni cumara ana xafsata radi allahu canha zawjo nabiy sala allah alay wasalam qaalad waxay tidhi yaa rasuula rasuul allow maa sha'nu naas dadka xaalkooda muxuu yahay xalluu ay xalaaloobeen walam taxlil anta adiguna adaan xalaaloobin min cumratikii cumradaada u fiirso min cumratikii cumradaasi xagay ku jirtay waxay ku jirtay xaj bay ku jirtay marka cumradaada adiga maxay kugu goyn laadahay inaad taxallushasay dadka cumradoodii oo u xalaaloobeen qaala nabigu wuxuu yidhi maya cumradoodaas xajkaa jiidanaya hadyina waan wadaayoo ma taxalluli karo innii labadtu ra'sii madaxaygii baan xaraartay oo sibqi iyo aan mariya xabal iyo wax saasoo kalea si ay nadaafadeedii iyo jirkmxua timaha iyo ay u hagaagsanaadaan waqalladtu hadyii hadyadaydiina kuul baan u soo xidhay oo waa kanoo hadyadaydii xarabka inaan ku gowraco oo maalinta aan gowraco yaan ku soo suntay qilaadada taqliid iyo ishcaar waan soo marraan malaynaya taqliid xoolaha hadyada ee xarabka loo wado calaamo luqunta loogu xidhi jiray kuul iyo kaba xarig lagu xidhay iyo dhiiggii oo maarata la mariyey kuruska laga jeexay waxaasay samayn jireenoo markaasa ah, qof alla qofkii arka oo xoolihii xaramkay dhihi jireenoo tuuggana waa ka carari iyadoo baadida ah ninkii arkana xagga xaramka u soo eryayaan waqallatu hadiyi hadyadeedana waan u kuul xidhay falaa axillu ma xalaaloobayo xataa anxara ilaa aan hadyada ka gowraco maalinta tobnaad laga bilaabo halkaa marka tamatucii qofkii qaarinkaa ee cumriya xaj isku daray cumradiisii waxba ooma goyso wax taxallula oo u goonaysa ma laha sida qofka cumro keliya la yimid oo kale ma noqonayo waxadaanaahu ibnu numayr maxamed bn cabdilahi ibnu numayr qaala xadaana khaalid bnu makhlad can maliki can naafic can ibni cumar can xafsa radi allahu canhum qaalad waxay tiri qultu yaa rasuula allah rasuul allow maa laka maxaa dhacay oo kugu dhacay oo lam taxilla aad u xalaaloobin adigu dadkii cumradoodii way ku xalaaloobin adigu cumradooda xajka maxay ugu xalaaloobi leedahay binaxwi markaasuu nabiga mayayda aniga cumradeeda xaj bay ku jirtaa dakhala shayga cumradeeda waxay gashay xajka bay guda gashay xajkiina lama fasiqi karo cumro laguma bedeli karo liwujuudi ilhadyi hadyaan wadaa وxadثna mحamed بن مثنى qال xadثna yaحya بن سacيidi can cabayd الlahi qال أخbaranii naafic can ibni cmر can xafsةa radي الlahu canهum qaal qultu للنabiyi salى الlaه عalيه wasaلم waxaan ku idhi maa shaأnu الnaas dadka xaalkooda muxuu yahay ay xalaaloobeen walam taxilla adig wada xalaaloobin min cumratika cumradaada qaala wuxuu idhi qalladtu hadyi hadyadeydii baan usoo kuul xidhay walabadtu ra'sii madaxayga baan xalaareeyey falaa axilu ma xalaaloobe xataa axila ilaan ka xalaaloobo min alxaji xajka qal xadana abubakr bn abi shaybat xadana abu usamat xadana cubaydullahi can naafic can ibni cumar ana xabsa radi allahu canha qaala ya rasuula allah bimili xadiidi maliki falaa yaxila xata anxara qala xadana ibnu abi cumara qala xadana hishaam bn sulayman almaqzumi hishaam bn sulayman almaqzumi wacabdilmajiid can ibni jurayjin can naaficin can ibni cumara qaal xadaatnii xafsatu xafsaa ii warantay radia allahu canha bintu cumar ana nabiy sala allah aleyh wasalam amara aswaaja haweenkiisii wuxuu amray an yaxlilna inay xalaaloobaan liannahu mutamaticaad bay ahaayeen hadyana mayna wadin caama xajat ilwadaac buu amra xalaaloo la yidhi markaad cumraysataan qaalad xabsaa waxay tihi faqultu waxaan idhi maa yamnacuka an taxilla dadkii kale o dhan waa ka xalaaloobay oo arrimahoodao dhan ba iska watee adi maxaad u xalaaloobi laadahay cumradii waa dhawaaqdee qaala nab wuxuu yidhi labadtu ra'si madaxa soo xaraaraysay qallatu hadyi hadyadaydir waatan ii dabran ama ii sumadan falaa xillu ma xalaaloobay xataa anxala hadyi ilaa hadyada aan ka gowraco baabu wuxuu ku saasaya ataxallula bilixsaani wa jawaazi alqiraan jawaazi taxallul in la xalaaloobo way bannaanta bilixsaani bisababi ilixsaani go'doomin qofka la go'doomiyey oo uu gaari waayo xajkii daraaddeed buu la xalaaloobi oo hadduu xajkii gaari waayo cabsi darteed ama marad iyo jiro darteed ama inqidaacuu ku dhacay sahaydii waxsaasoo kale uu socon waaye ixsaar baa lagu magacaabi culamadu waa isku khilaafsan yihiin qaar baa qaba ixsaanku cadow inuu khaas ku yahay cadow hadduu ku reebo ama marad kuma jiro qolana waxay leeyihin maya ee waa labadaba baab bayaani jawaazi taxalluli bilixsaan marka ixsaan hadduu dhaco qofka halkaasu ku xalaaloobi wuxuu heli karoo hadiyana waa gowracaya fain uxsirtum fama staysara min alhadyi buu ilahay leeh wa jawaazi alqiraan qiraanna waa bannaan yahay oo xaj iyo cumro laisku daray wey waxaddaana yaxya bnu yaxya qaala qanatu calaa malikan can naafic can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal kharaja waa baxay fi lfitnati fitnadii buu baxay fitnada waxaa looga jeedaa khilaafkii dhex maray cabdullaahi bnu zubayr oo xijaaz iyo makaya mas-uulka oo haysta iyo nimankii bani umaya cabdulmani marwaan madaxda u ahaa xajaaj binu yuusuf ciidankuu soo u soo dhiibay cabdulmaliga xajaaj binu yuusuf hogaaminaya weerarkii ku soo qaadeen maka arrimahaasaa socday oo sansaan colaadeen ayaa xajkii ku soo hagaagtay marka fitnadaasaa socotay buu soo baxay cabdullahi binu cumar kharaja fi lfitnati muctamiran bilihii xajka weeye laakiin cumru ku dhawaaqay marka hore wa qaala wuxuu yidhi in sudidtu hadday laga reebo canilbeyti beytka oo aan gaari waayo kacbadii sanacnaa waxaan samaynaynaa kamaa sanacnaa saan samaynay maca rasuulilah nabiga markaan la soconnay cumratuulxudaybiya oo cadawa ay maka haysteen oo nanoo diiday halkaa dhagaasaan ku xalaalownay kadibna ka soo laabanno cumradaanana saasay nagu ansaxday saasaa kaloo yeeli buu yidhi haddaan aan gaari waayo fa fakharaja waa baxay cabdullaahi bnu cumar fa faahalla bicumrati cumruu ku dhawaaqay marka hore wa saara waa socda xoogow xataa idaa dahara cala albaydaa markii meeshii bayda aheeda dilxulayfa ku taalla taaggeed uu maraayo bannaankeed iltafata ilaa asxaabihi asxaabtiisiibuu saa u milicsaday inuu wax maqashiyuu rabaayo ay maqlaan faqaala wuxuu yidhi maa amruhumaa soo cumro kuma dhawaaqi biliya xajkana lama joogo kolba haddii ay biliya xajkaba aa joogno xaj cumro waan isku darayaa amarkooduna waan hal oo xajkay wada gudageliy oo hal camalun baa lala imaan oo haddaad xaj cumro isku darto camal cumro ah camal xaj ah oo kala socda la imaan maysidee hal camal unbay wada leeyihiin dawaafun waaxidun wa sacyun waaxidun maa amruhumaa amarkooda maaha ilaa waaxidun waa un hal un urshidukum waxaayna mara gelinayaa annii qad awjabtu inaan niyooday awjabtu bimacnaa axramtu inaan xarmaday xarmashada aad xarmato walow hadda ka hor aad xajiside waajib buu noqon kal haddaad xarmato sunnaba markaa ha kuu dhahaada bilowga hore markaad xarmato inaad taam yeesho waajib bay noqon xajkiiya cumradu ayagu saas weeyaan waa cibaado sunno ah haddana markaad la imaatood gasho markaad guda gasho waajib isku badasha salaadda hadda salaad sunnaa haddaad gasho waa iskaga bixi kartaa soon sunnaa haddaad soontana waa iska afuri kartaa laakiin xaj aad hadda kahor xajiisay ka dambe waa sunno cumrada haddaad la imaatay waajibka midda dambe waa sunno laakiin haddaad guda gashood labayka xaja wa cumra tidhaahdo wajaba calayka alitmaam liqowlihi tacaala waatimu lxaja waalcumrata lilah in la taam yeelo waajib bay noqonaysaa marka fakharaja faahalla bicumratin wasaara xataa idaa dahara al marka wuxuu ushidukum anii qad awjabtu alxaja maca alcumra xajkaygii cumradii waa labadii waa isku daro waa niyooday fakharaja waa baxay xataa idaa jaءa albayta markuu kacbadii yimid dhaafa bihi sabca toddoba jeer buu dawaafay sacyigaasi dawaafka waa quduub wa bayna asafa waalmarwati sabca toddobadii safiya marwana waa la yimid lam yazid caleyh waxba kama ziyaadinin wax xalaaloowa oo uu la yimidna ma jirto oo xalaal u noqday ma laha wa ra'aa wuxuu arkay annahu mujziyun canhu wahdaa inuu ka gudaayo arrinkaas waa haddii dawaafulquduumkii kadibna dawaaful'ifaadihii wuxuu la yimid dawaafkaasi xajkiiya cumrada way wada leeyihiinoo waa kii lagu xalaaloobaayo wa annahu mujziyun canhu ahda intaasaa ka gudday xajkiiyo cumradii labadaba hal dawaaf hal saxiix waa ka gudday dawaafkaa hore silquduum baa la dhahaa ka waa kii rugniga ahaa xaddaana moxamed bn muhanna qaala xaddaana yaxya waqadaan can cubaydillahi qaala xaddaana naafic ana cabdalahi bn cumar salim bn cabdilah ana cabdallaahi bn cabdillaahi cabdulaahi wiiluu dhalo cabdulaahi la dhao oo wasaalim bin cabdilaahi labada walaalo wey kallamaa waxay la hadleen aabbahood cabdallaahi ahaa xiina wakhtigii nasala alxajaaj xajaaj uu dul degay maka biqitaali bni zubayr cabdulaahi bni zubayr inuu la dagaalo darteed xajkina waa la jooga xilligiis waxay dheheen qaalaa waxay ku dheheen aabbahood bay la hadleen laa yaduruk sanadkan keliya ku dhibi mahayo allaa taxuja alcaama inaadan sanadkan xajinin in badan buu xajin jira cabdullahi bin cumar xaj badan buu ahaa marka inaadan sanadkan xajinin waxba ku yeeli mayse fainaa nakhshaa waxaan ka baqaynaa an yakuuna bayna annaas dadka inuu dhex maro qitaalun dagaal yuxaalu deena lakala dhex galo baynaka adiga iyo wa baynalbeyti kacbadii ood gaariba weydo yaan ka baqaynaa iska joog qaala wuxuu yidhi ibnu cumar fain xiila haddii lakala teedo lakala manciyo baynii aniga iyo wa baynahu beytkiiyo kacbadii facaltu waxaan samayn kamaa facala rasuuluullah rasuulka calayh salaam siduu sameeyey oo kale wa ana maca anoo la socdo cumratuulxudaybiya oo loo diiday nabiga inuu ka gaaro waa xalaaloobay xiina goortii buu saa yeelay xaala qurayshun quraysh ay ka mancisay baynahu isaga iyo wa bayna albeyt isagii kacbada markay quraysh kala mancisay oo loo diiday siduu nabigu yeelay uma ana yeeli waa socday xoogow baydaabuu gaaray markaasuu wuxuu yidhi ushiidukum waxayna mala gelin annii anigu qad awjabtu inaan niyooda cumratan cumro markii hore wey markii hore wey faintalaqa waa yar socday xataa ataa dulxudayfa dulxudayfa weliba baydaa falabaa wuxuu ku dhawaaqay bilcumrati cumro ah muxuu yidhi faindalaqa xata ataada alxudayfa laba bilcumra uma qaala in kulliya sabiilii agoo xadiidkii horaa ka ficnaa oo ka waadaxsanaa calaa kulli marka hore wuxuu ku dhawaaqay cumro kadibna waa kii xajka u daray oo yidhi maa amrahuma ilaa waaxid waa isku mid waa kii dhihi jir wuxuu yidhi faindalaqa xataa ataada alxudayfata falabaa bilcumra uma qaal in khulliya sabiilii haddii bannaanka la iga maro oo ay wejigayga laga gudo oon kacbada gaadho qadaytu cumratii cumradeydii baan gudan wain xiila haddiise la kala teeda baynii aniga iyo wa baynahu beytkii iyo kacbadii facaltu waxaan samayn kamaa facala rasuulullaahi siduu nabigu yeelay calayhi salaam wa ana macu la socda uma tala wuxuu akhriyay laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana aayaddaasuu akhriyay rasuulkiina dayashaa idigu sugan suu sameeyay sameeya uma saara xogowgu socday xataa idaa kaana bidahri baydaa baydad korkeeda markuu maraayo qaala wuxuu yidhi maa amruhuma ilaa waaxid labadaa xaj iyo cumro waa un isku haloo hal camalun bay wada leeyihiinoo xajkaa ka guda weyn in xiila haddii la kala teeda baynii wa bayna alcumrati xiila baynii wa bayna alxaj cumrada iyo aniga haddii la kala teedo waxaan samayn lahaa umbaa anoo xajkayga haddaan la diidana aan samayn in xiila baynii wa bayna alcumrati cumradii aniga haddii lala teedo kacbadii baan gaari waayo dee xajna waa kasibaba owla wey xiila waa la kala teeday waa la kala manciyey baynii aniga iyo wa bayna alxaji la'anna isku meel loo socdaaye ushhidukum waxaan maragelin anii qad awjabtu xajatan xaj inaan niyooday maa cumrata cumro la socoto fadalaqa waa socday xata btaaca biqudayd hadiyan markuu meel qudayd la yidhahdo uu maraayo ayuu hadiyadii ka gatay xoolihuu gowrici lahaa uma taafa wuxuu dawaafay kacbadii lahumaa labadoodiba waa u dawaafay xaj iyo cumradii hal dawaafay wada leeyihiin dawaafan dawaaf waaxidan keliya bilbeyti wa bayna safaa safaya walmarwatina hal sacyi iyo habuu la yimidoo safaya marwa oo cumradii xajkii wada leeyihiin waa jamhuur sida ku tageen abu xaniifa khilaafsan uma lam yaxila minhumaa kama xalaaloobin xajkii iyo cumradii xataa xalla minhumaa bixajatin xajkiisa ilah ka soo wada bogay yowma naxri maalinta yoma naxrigeed marka middaa hore een abu xaniife leenahay radia allahu canhu qaarinka wuxuu leeyahay dawaaf xaj iyo dawaaf cumruu leeyahay sacyada sidoo kale waxaa kaloo asagana meesha ku jira madhaba ibnu cabbaas oo cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu leeyahay qaarinku qofka hadduu kacbada dhawaafo dawaafulquduum u horreeyaba wuu ku taxalluli buu leeyahay jumhuurta o dhan buu khilaafay dawaafka quduumka u horreeyaba waa lagu taxalluli liqowlihi tacala uma maxillahu ila albayt alcatiiq haddiiba kacbada aad tagto waad xalaalooday xadiistii nabiga calayh salaam ee saxiixeeda ilaa xad mutawaatir inay gaadha laga yaabo ee tusaysa nabiga calayh salaatu wasalaam inuu dawaafkiisii kacbada iyo sacyiga bayna asafa waalmarwa ee quduumka ahaa inuuna ku xalaaloobin oo uu taxallulay yowmu naxri maalintii yowmu naxrigaheed dawaafu ifhaada xadiistaasaa caddaynayso lagu radinaya waxadaanaahu ibnu numayr qaala xadaanaa abi xadaana cubaydullaahi annaafi qaala araada ibnu cumar alxaja xaj buu doonay xiina nazla xajaaj xajaaj markuu ku degay bibni zubayr cabdillahi bnu zubayr weeraray waqtasa alxadiida bimili xadiidi alqisa wa qaala fii aakhiri alxadiid wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ibnu cumar man jamaca bayna alxaji waalcumra qofkii xaj iyo cumro jamciya oo isku daraa kafaahu waxaa ku filan dawaafun waaxidun hal dawaafa oo dawaafu lifaadihi wey walam yaxila ma xalaaloobaya xataa yaxila minhuma jamiican ilaa xaji cumrada uu ka soo dhammeeyo oo xajka ila dambeeyo camalkiisee cumradana waa iskaga dhex jiraysaa way sugi halkaa dawaafki ku xalaaloobayaan waxaddaana moxamed bnu rumxin akhbarana leyd xaw xaddaana qutayba walafdulah xaddaana leyd can naaficin ana ibna cumar araada alxaja xaj buu doonay caama nazala alxajaaj sanadka xajaaj uu weeraray oo ku duldegay biibni zubayr cabdillahi binu zubayro maka jooga faqiila lahu ibnu cumar waxaa lagu yidhi ina naasa dadka kaa'inu waxaa ahaan doona baynahum dhexdooda qitaalun dagaal baa dhici doona wa inaa nakhaafu waxaan ka baqaynaa an yasabduka inay kaa reebaan oo gaari weyda kacbadii lagaa manciyo faqaala wuxuu yihi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana nabigiiin soo dayasha inaguma sugna haa dayashaa inagu sugan ku dayda asbaxa nabiga calayh salaatu asnacu waxaan samayni kamaa sanaca rasuulullah siduu nabigu yeelay calayhi salaam inii ushidukum waxaana mala gelinaya annii qad awjabtu cumratan inaan cumro aan xarmaday oo niyooday waa marka hore uma kharaja xogoo buu socday xataa ida kaana bidaahiri ilbaydaa qaala wuxuu yidhi maa shaanu alxaja walcumra ila waaxid xaj iyo cumro waa isku mid safartana ka faydaysanaya labada waa israacib ushhidu kamaraati kaca qaala ibnu rux wuxuu yidhi ushidukum waxaana mala gelinaya annii qad awjabtu inaan niyooday xajan xaj maca cumratii cumradeeda maceeda waahdaa hadyan hadyana waa soo hadiyeeyey ishtaraahu uu ka soo gatay biqudayd uu ka soo iibsadayna waa gowracay uma nalaqa yuhillu waa soo gatay oo hadyuu soo kaxaystay waa kaxeeyey uma nalaqa yuhillu bihimaa jamiican asagoo xajiga cumarba ku dhawaaqaaya ayuu socday maca cumar marka wuxuu yidhi xataa qadima makata maka ilaahu ka galo fadaafa bilbeyti wa bay safaa walmarwa dawaafkaa waa dawaafulquduumkii taxiyana waa la yihahda tawaafku taxiya noocyo walam yazid calaa dalik intaa kama ziyaadinin walam yanxar ma gowricin xoolihii hadyadaha maxaa yeele lama gaarin meeshii walam yaxriq ma xiiranin walam yuqasir ma gaabinin yowmu waa in la gaabo walam yaxlil ma xalaaloobin min shayin xaruum inuu ka xaaraam xataa kaana yowmu ilaa yowmu laga gaaray dawaaful waxba kuma tarayo fanaxara wa maalintaasuu timaa xoolihii gowracay oo xirtay wa ra'aa wuxuuna arkay ibnu cumar an qad qadaa inuu gutay oo u dhammaatay dawaafa alxaji waalcumra xajkii iyo cumradii dawaafkoodiiba labadiba inay u dhammaadeen bidawaafi alawal dawaafka hore bidawaafihi alawal dawaafkii u horreeyey ee rukni wax dawaaf rukniga ah, midkaasaa u horreeyey kaasaa yaa ka wada guday kaas ka wada bidawaafihi alawal haddii dawaafka lagu fasiro sacyigana bidawaafihi alawal ee bisacyihi alawal alladii waqaca bacda dawaafi alquduub kaasna sacyigii weeyaanoo midkaasaa kaga filan xajkii cumradii wa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kadalika facala rasuulu lah saasuu sameeyey xadaana abu rabiic الزahrani wa abu kamil qaala xadaana xamaad xa وxadaanii زuhayr bn xarbi qala xadaana ismaaciil kilahuma can ayub can naafic can ibni cumar bihadi اlqisa walam yadkur الnabi ila fi xadii fi awal xadiid kuma sheegin xiina qiila lahu markii lagu yidhi yasuduuka can ilbeyti kacbaday kaa reebi karaana joog qaala inuu yidhi idan afcalu waxaan samayni kama facala rasuulu lahi sala اlah alay slam walam yadkur fii akhiri xadiii ma sheegin xadiidka akhirkiisa hakada facala rasuulu lahi sal slam kama dakarahu leyt siduu leyt sheegay baabun fi lifraadi ifraadkii iyo walqiraani qiraankii iyo walcumrati cumradii walcumratidaas tamatuc bay noqon kartaa